oo kaleete fadhigooda uu yani macan yahay jirka aan dhibaynin yani softiga kuwaasoo kale ayay macnaha taqriiban loo ekeysiinaya marana waa la yidhahdaa culamada qaar baa ku fasira waxaa adiga laga wadaa adduunyo ruuxa addoon u noqday inkaar baa ku dhacay adduunyadii baa marka qaar laga soo qaaday lacagtoo kale dharka oo kale gogasha oo kale ruuxii addoon u noqday ruuxaas inkaar baa ku dhacday seebuu addoon ugu noqon karaa waa cajiib su-aashu waxay tahay adduunya waa wax gacanteenna ku jira oo innaga aan maamulno oo markaan doonnana aan bixinno markaan doonnana aan dhiganno innagaaba maamulle ruuxu wuxuu isagu maamulahayey seebuu addoon ugu noqonoo ilaah uu kaasi ugu noqon karaa wuxuu ugu noqon karaa xadiidka qeysiis dambaa cadaysayo in ucطiya radiya wain lam yucطa sakid mabdaa uu nool yahayba waa adduunyo waa intaas haddii uu helana waa raalli oo uu faraxsan yahay oo qalbigiisu waa degan yahay oo ilaahay buu raalli ka yahay oo addoommadiisuu raalli ka yahay oo wakaas wixii la sii buu ku qanacsan yahay hadduu waayo oo uu xoogaagii adduunyada waayana ciil iyo cadu la bakto cibaadada laleeyahay addoon baad u tahay saas wey maxaa yeelay yani marba hadduusan ilaahay subxaana watacaala uusan ahayn yani ka ku raalli gelinaya diintiisu aysan ku qancinaynin macsiyo aada gashayna aadan ka xanaaqaynin halkaa hadduusan qalbigaagu ku tacalluqsaynin oo ilaahay ku xidhnayn laakiin adduunya un aada ku xidho qalbigaagu wuxuu addoon u yahay shilinkaasu addoon u yahay saas wey doolarkaa iyo dahabkaas unbaad addoon u tahay wey macna maxaayeel iyagaad u nooshahay iyagaad u shaqaysan ayadaad garanaysaa ilaahay iyo diintiisii iyo mabdi uu soo dejiyey iyo kulli waxaad uga tagtay iyaga daraaddood amarkii ilaahay iyo daacadiisii baad intaas ka tog waxaad ka hormarisay ayaga daacadooda ayaga raadintoodii waxaad ka hormarisay ilahi subxana wa tacala diintiisa ku dhaqankeeda iyo barashadeedii wabittaali mar haddaad ilaahay amarkiisii ka hormarisay kuwan amarkooda iyo macnaha ushaqaysiooda iyo udadaalidooda waxaad u noqotay adoon baad marka u noqotay saasuu xadiidku macnaha ujeedada leanna waxa weeyaan addoonnimada qalbigu oo shayga ku tacalluqana waa ka timaadaan oo jacayl iyo yani waxa weye ku xidhnaan iyo ugu tacalluqa cabsi iyo waxaa kale ka timaadaa ka amar qaadasho ruux haddaad ka amar qaadato ood isaga taladiisa yeeshood isaga u noolaato oo wax kaleba hadafkaaga iyo qaayada weyn iyo taargetka noloshaada hadduu isaga noqdo addoon baad u noqotay macna addoon baad u noqotay labada arrimoodba macna waxa weyaan addoonnimada waa ku timaadaa labadii arrimoodba hadday kaa dhacdo sidaas wey macna markaasaa nabigu sal alay slam wuu habaaray habaar baa loo dhaameeyey waxaa la yidhi tacisa wantukisa waidaa shiika falan tuqish waa wada habaar yani tacisa in ha ku dhacdo wantukisa ha la dabagediyo intikaaska waxa la ihahdaa ruuxu madax madax loo foorriyo waxaana laga wadaa arrimihiisu kulli ha ku cuslaadaan kulli arrimuhu ha iska wada xidxidheen oo markuu arrin toosiyaba ha ka foorarsato markuu arrin istaajiyaba ha ka dunto wax u hagaagaba yuusan jirin waa la habaarayaa macna waxba isuguma kaas waidaa shiika falam tuqishana waxa weeye haddii la mudo oo qodaxi muddana qodax musiibo hadday muddana qodaxdaasi lagama bixiyo yacni waxaa laga wadaa hadday musiiba ku dhacdo musiibadaasi kama kaco hadduu cudur ku dhaco kama kaco hadduu khasaare ku dhaco kama kaco kama soo kabto wixii dhibay soo gaadho yuusan ka soo kaban marka habaar kama soo kabto wixii dhibay ku dhaca yani shiikadana waxaa la yidhahdaa qodaxda ruuxa mid ruuxu markuu qodax qodaxda iskama soo saaro oo ma dhiraan dhiraandhiriyo qodax aan layska soo saari karaynin allaha ku mudo wey kaas kaar marku dhacday ninka adduunye la daba dhigay adduunna seeg aakhirana seeg saas wey waa sida hadda loo badan yahay maa sida hadda loo badan yahay yani waxaa la doonayaa adduunku horta qalbigaaga ha ka maqnaado qalbigaaga ilaahay jacaylkiisa iyo diintiisu ha buuxiso adduunku gacmaha isugu soo haday gacmaha hana una una muuqo inaad adduunka adigu ku danaysanaysa isagu yuusan kugu danaysan waxani waa jabaadaad waaye ku shaqayso oo aakhare ku gaadho oo adduunyadaada ku gaadho oo meel xalaala ka soo kasbo oo meel xalaalana ku bixi oo aakhare aada ku gaadhayso sidaas inaad u adeegsataa loogu talagalay inuu isagu addoon kaa dhigto oo salaada subax intaad u baxdo maqribkii aada soo xarato adoo sakaraado dhiididadu dhiididku kaa da-ahay oo ilaahay subxaana watacaala aan xusin oo diin ilaahay aan garanaynin oo aakhare aan shaqaysanin oo kaa un daba taagnaa addoon baad unoqotay dumar addoonnimo intaa ka weyni maba jirtaba man kaa marka la sheegay marka adduunka addoon u noqday ayaa waxaa ilaahay subxaana watacaala uu sheegay mid kasoo horjeeda oo reero aakhare ah reero adduunyaba aan ahayn muxuu yahay kaas waa nin faraskiisa uun ku taagan mar walba arrimaha deg degaabuu diyaar u yahay faraskiisa u xakamaysan oo meesha ugu xidhan wuxuu sugayaa inay qayla soo yeedho qayla inay soo yeedho sugiyo la yidhaahdo cadow baa xagga kasoo soo oo muslimiinta diintooda iyo dalkooda iyo doonaya saasuu diyaaru yahay saa uu yahay haddana nin adduunyo iyo raadinteed iyo ku mashquulaya ma ah waxaad ka garanaysaa waxaa la yidhi timihiisa waa basaasan yahi nin subsubka xataa ma ah lugihiisuna waa boodh badan yihiin waa boodh badan yihin lugihiisu waa boodh badan yihiin timihiisuna waa basaabsan yihin nin adduun raaraadiyo oo adduun naashnaasho oo adduun qurqurxiyo oo ma aha wuu ishalmaamay oo wuxuu isu halmaamayna wax kale ma ahee aakhare raadinteeda iyo ilaahay raalligelintiisa yuu adduunkiisa u halmaamay kiina muxuu ahaa adduunkiisiibuu wuxuu yuu ku mashquulayo ilaahay iyo diintiisiibuu u halmaamay labadaasaa marka laysgarab dhigaya macana labadaas ayaa la isgarab dhigaya mid inkaar baa ku dhacday midna waa ninka guulaystay wey man ninku saa ha ahaado oo adduunkiisu saa ha isaga basaasnaado oo wax weyn ka muuqanin markaad fiiriso nin iska dhibaataysan ha u muuqdo laakiin waxa wey waa nin rageed wey xagga diinta markaad u timaado in kaana fi xiraasati kaana fi lxiraas haddii uu ninkaasi waardi la geliyo waardiga si fiican buu uga soo baxaya haddii uu ciidanka gadaashii dambe soo socdo oo gadaal ciidanka ka soo soco la yidhaahdana si wanaagsan buu hawshaa uga soo baxaya macnaha meeshii loo diro waa nin xilkas ah oo waajib dareemaya oo sidii loo baahdayo xilka sidii loo saaray uga soo bixi wey macna nin adduunkiisu siduu uga jajaban yahay aakharadiisuna uga jajaban tahay maa camal aakhara un isaga u dir markaa kadibna uga seexa wey macna isaga un u daa taa macno wey culimmadu way sheegaan waxaa kaloo la sheegaa in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasa wain kaana fi saaqati kaana fi saaqa waxaa laga wadaa meel alla meeshii loo gartaba raalligu ku yahay haddii waardi qaba la yidhaah waardi qabanashahaasuu raalli ku yahay haddii la yidhahdo wargadaal dambe soo socona raalligu ku yahay nin mas-uuliyaad iyo xil qaba iyo kursi qaba iyo uhanqaltaagayo maaha mutawaadic waay saas wey macana meel alla meeshii mas-uuliyadda muslimiinta iyo xilkii camalkaa kaga soo hagaaga oo lagu aadiyeba raalligu ku yahay meeshana hoosaysiiyo middana sarraysiiy waa lay liiday iyo meeshana iguma haboono iyo warkaa ma yaqaano macna saasaa macnaha loo sheegaya nin reer hunguriba ma ah reer hunguri adduunyo ninkeedba ma ah ninka saasa haddana dadka dhexdiisa nin la yaqaanaba ma ah ile ninku markuu sidoo kale hawlkar u yahay nin mutawaadicoo qiimalena uu yahay dadku waa bartaan soo maa ah waa nin qarsoon waay waa addoommadada ilaahay iska qarsoon hadduu guriga soo garaaco albaabka soo garaaco laga furi maayo war miskiinka na dhaafiyaa loodhanaya war wax u tuura wax naga siiya hanaga laabte yacni markii la artiqaabku u yaalla iyo maryihiisa iyo waxaa la moodayaa macnaha miskiin sakaraad war kan hanaga keenina fadhigaa la odhanaya mise naga foon xumaynayo hadduu ergi ahaan madaxda ugu tagana oo isagoo arrin xambaarsan uu madaxda u geeyana ka yeeli maayaan maxaa yeele madaxda iyo dowladaha iyo inta badan dadka jaahiisay qadariyaan nin marka jaahleba macnaha bulshada dhexdeedii iyo madaxdiiyo maba ahaba waa ninka khafiga iska qarsoomay macna saas weyaan ninkaasi marka camalkiisu waa camal aakharo adduunna saasuba ka yahay waa ninka nebigu salawatulli wasalaamu caleyhi uu yidhi ruba ashcata madfuuc bilabwaab low aqsama cala allahi la abara yani nin basaasan badana oo albaabada aan laga furin bal albaabada laguba xidhahayaba oo hadduu ilaahay ku dhaarto subxaana wa tacaala ilaahay uu u fulinayo wuxuu ugu dhaartay ilahay agtiisa qiimuhu kaliya ugu jir hadduu ku dhaarto maanta inuu roobdii ilahay waa u fulinaya subxana wa tacala hadduu ku dhaarto maanta inaysan waxaasi dhacayn ilahay waa u fulinaya subxana wa tacala qiimaha ilahay agtiisa uu kaleeya macna iyo siduu ilahay raalli uga yahay macna saas wey marka taa wax ku qaybsamay adiga waxaad wax ku qaybsanay wax waaye yani adduunna waa meel aakharana waa meel aakhare dadka u shaqaystayna wa kuwa dadka adduun oo kacayna wa kuwa ee addoommada u noqday kanna waa addoon ilaahay oo jidka ilaahay buu maray kaana waxa wey addoon adduunye wey macna ayb tacisa waxaa halaagsamay cabdu dinaar dinaarka addoonkiisa ayaa halaagsamay oo inkaar ku dhacday tacisa waxaa halaagsamay sidoo kale cabdu dirham dirhamka addoonkiisa تعس waxaa halaagsamay cabdulkhamiisa yani marada quruxda badan waa dharka weye adoonka ninka adoonka u ah tacisa waxaa halaagsamay cabdulkhamiilati yani gobasha aadka u qiimaha badan adoonkeeda ninka adoon u ah ee taa un raadinay man seebuu adoon ugu yahay in ucطiya haddii la siiyo radiya uu ku qancaya icطaa siismadaasi laba qaybood waaye siismo sharciyana way noqotaa mid qadari ana waa noqotaa haddii ilaahay wax u qadaro oo adduunka lagu siiyana raalligu ku noqono wuu farx haddii ilaahayba u qadaro faqri iyo adduunka lagu cidhiidhyana markaasu wuxuu bilaabayaa walbahaar iyo isdhibid iyo ismacna rabaadin wuu bilaabayaa macna waxaa kaloo icdaaga la odhan karaa icdaagi sharciga haddii mas-uuliyaadka muslimiinta iyo bangiga iyo baytulmaalka iyo wax laga siiyo oo xaq u lahaa la siiyana wuu raalli noqon xaqu laha haddii loo diidana waa cadhon lama rabo sidaas marka macna rabo yani munaafiqiinta ayaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku yihi waminhum man yelmizuka fi sadaqaat fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha idaa hum yaskhaطuun yani sadaqooyinka nebigo aada qaybinayso yay kugu dhaleecaynayaan qaarkood kugu eedaynayaan haddii aada sadaqadii iyagii wax ka siiso oo wixii la bixinaya wax kasoo gaadhaanna way raalli noqonayaan way ku ammaanayan oo diintii bay qaadan oo maaragtay dhankoodaasi macnaa waxa weye bulshadooda ka raacayaan haddiise laakiin aan la siinin markaasay cadhoonayaan oo markaasay dacaayad furayaan oo markaasay dudayaan sidaas way macnaha marka hunguri baaba maamulaba ninka waxa soo dhaweeyey waa hunguri la siiyey waxa fogeeyena waa hunguri macnaha waxa weye loo diiday waay dadka noocaasoo kalea ah ay arrintoodu tahay yani waxa weya waa dad addunya caabida ah wey macnaha saasaa macnaha layna bari rabaa oo addunya ay qalbigooda ay qabsatay wey in uctiya haddii la siiyo radiya raalli buu noqonaya in lam yucta hadii haddaan la siininna sakita wuu cadhoonaya taacisaa waxa dhan ee hadda u hardamaynaba soo intaa unmaa maxaaan isku haysanaaba waxaan isku haysanaba waa intaas ama waa kursi ama waxoogaa xoolaha guri waay wax kale oo loo hardamaya ma ajiro khaasatan maanta oo kale yani oo runtii waxaa la yidhaahdaa adduunku maanta waa caalamulmaadda waay maadada caabuditaankeeda iyo taqdiisinteeda ayuu adduunka maanta suga caabudu yahay waxaa sababka keenayna waxa waaye oo mabdaa adduunku maanta waa dollar iyo dahab waaye mabdaasaa loo nool yahay dadka aqlabkiisu saas waaye sababka keenayna waxa weeyaan adduunkan taqriiban gaalaa ku gacan sarraysa oo addoomada marka la fiiriyo xag dhaqaale iyo xag milatari iyo dhinac walba ayagaa ku gacan ayaguna diintoodii intay waa hore ka tageen yaa waxay isku qiimeeyaane isku qadariyaane caabudaane ilaaha ka dhigteen uu yahay adduunyadaas wey muslimiintii markay indhaha soo kala qaadeen oo caalam gaala haysato indhaha ku kala qaadeen waxayba baraarugoodaba ka bilaabeen inay iyaguna maadadii la caabudaan maadadii inay la caabudaanoo qaabkii u fikiri jireen ay u fikiraanoo qaabkay wax u raadin jireen wax u raadiyaano qaabkay u noolaan jireen u noolaadaano diinta ilahi subxana wa tacala halkaa iska dhigaan ayay muslimiintiina indhahaba ku kala qaadeen macna saas daraaddeed baa qalla man yaslam cidda ka nabadgeli aad bay u yar tahay cibaadada maadada la caabudayo macna aada bay u yartahay adigu marka isku miisaan ayb ta ciisa ha halaagsamo oo inkaari ha ku dhacdo wantukisa ha la dabagediyo madax inta loo loo tororiyo minjihiisi kor ha loo taaga wey waxba uma hagaagaan wey macna oo waa habaar haddaad doontana khabar baad ka dhigi karta taa wuu halaagsamay wantukisa waa la dabagediyey jumlooyinkan khabarna waa ka dhigi karta macna oo nabigu ka warramay salawatullahi waslamu caleyh waidaa shiika haddii la mudana oo balaaya mudana falan tuqisha lagama saaro ama falan taqasha iskama bixiyo intiqaashka waxaa la yihahdaa yani ikhraaju shawkati bilminqaash qodaxda marka lagu soo saaro bahalkan lagu dhiraan dhiraandhiriyo ayaa la yidhahdaa macna iskaba bixiyo qodaxyo hadday muddo dhuubaa dhuubaadaasi waxaa nabiga ku asaxday salawat xadiid baa ka asaxay uu leeyahay dhuubaa shajaratun fi ljanna masiiratu mi-ata caam geed jannada ku taalla oo yani boqol sano xagkeeda aan la goyn karin oo la gudbi karaynin oo lahoo soconayo ayaa dhuubaada la yidhaahdaa tafsiirkaa marka nabigu ka asaxay salawatulli wasalaamu caleyh tafaasiirta kaleo dhan marka lagu fasiro dhinac iska dhig dhuubaa geed janno licabdin addoon bay u sugnaatay addoonkaasoo akhada haysta bicanaani farasi faraskiisuu hogaanka u hayaa faraskiisa xakamihiisu hayaa fii sabiili illaahi jidka ilaahay buu ku hayaa jidka ilaahay buu u hayaa macna yacni faraskiisaa u diyaarsano inuu ilaahay jidkiisa ugu duulo ayuu mar walba u diyaarsanaya addoonkaasoo ashcafa uu basaasan yahay ra-suu madaxiisu u basaasan yahay muqbaratan ay tahay mid ay macnaha waxa wey boodhaysan tahay qadamaahu labadiisa lugood yani jihaadkii uu ku jiray iyo socodkuu gelayay iyo yani lugtii iyo yaa luguhu la boodhaysan yahi timuhuna waxay la basaasan yihiin kansuuba u laayahay camal aakharuu ku mashquulsan yahay sidaa daraaddeed camal adduunyo iyo isnaasnaashid iyo isa iyo iscabarayn iyo kanshaba uma hayo macnaha saas wey man camalkii aakharaa mashquuliyey saas wey ninkaasaa geed janna iska leh in kaana haddii uu yahay fi lxiraasati waardiga hadduu hayo oo waardi ku jiro kaana wuxuu si dhab ah u ahaanayaa fi lxiraasati waardigii waardigii buu si dhab iyo sidii la rabay u qabanaya macnaa uga soo baxaya ama ma ahee haddii waardi la geeyo waardigaasuu qaban oo kama ihin guri yani kama hanqaltaagayo waardiguu macnaha iska gelaya macnaa wain kaana haddii uu yahay fi saaqati hadduu ciidanka xaggiisa dambe la geeyo saaqada waa muaharat ljeish oo macnaha gadaal soo socalay kaana wuxuu ahaanayaa si dhab ah fi saaqati xagga dhan buu ahaanaya haddii kolba meeshii la geeyuu tegi oo nin diidaya ma aha oo meel heblo uun ay u astaamaysanto meel heble haddaan la geynin waxbama kala socon maayaan nin saa odhanaya maaha un gurigaasi kuma jiro in istadana hadduu idan dalbo oo dadka idan weydiisto war waxaa la ii idmo hadduu dadka ku yidhahdo lam yu'dan lahu looma idmo yani dadku inay yaqaanaan ma ah nabigu salawatullahi wasalaamu calayh addamada noocaasoo kale gaar u ammaanayo ninkii la odhan jiray uweysulqarni uweysulqarni taabiciga ahaa ee nebigu saxaabada uu ku yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh haddaad aragtaan ninkaasi ha idiin duceeyo kuna tilmaamay inuu afdalu taabiciin u yahay saxaabada marka laga yimaado taabiciinta ninka ugu fadli badnaa inuu ahabu nabigu sheegay salawatullah wasalaamu caleyh nin qarsoon bu ahaa on la garanayn xataa markii dambe markay ogaadeen oo raggi qaarkii ka war heleen wuu dhuuntay wuu dhuntay kadibna meel uu macnaha waxa weeye meel uu cag saaray ba la waaha meel uu ku dhibcay xataa lama yaqaan ilaa iyo hadda marka addoommada noocaasa iska qarsoon ee mutawaadiciinta ahee dadku ay liidayaan kuwaasuu khayrku ku jiraa in badan oo xataa waxyaalaha aan haysanno iyo roobka da-aye iyo dooga soo baxay iyo khayrkaas aan haysanno in badan kuwaas sababkooda ilahay nagu siin subxaana watacala saas wey macana inaguna waynu liidiyo ayaga haddaynu aragno macnaa waxa wey waaba wejigeenu kadoodi wa in shafaca hadduu ergeeyo oo madaxda agtooda uu ka ergeeyana lam yushafac ergadiisa la aqbali maayo yacni waxba laga yeeli maayo maxaa yeelay inuu aadamku wuxuu isku qiimeeyaan ruuxa madharkiisa iyo muuqaalka ka muuqda isku qiimeeyaan oo wuxuu wata lagaga yeelaa ama lagu diidaa saa daraaddeed ninkan dadkii wax laga yeeli jiray maba ahaba saas way macnaa wuxuu u muuqdaa yacni ruux basaasan buu u muuqdaa waxba laga yeelin fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weeye iraadatu linsaani ruuxi inuu la doono bicamalihi camalkiisa inuu ku doono alaakhirata aakhira inuu ku doono saasi waa sida la doonayo athaaniyatu midda labaad waxa wey tafsiiru aayati huud aayati huud suuratu huud aayadii kusoo aroortay oo la fasiro ahaaliatu masalada saddexaad waxa wey tasmiyatu linsaan insaankii oo lagu magacaabo almuslim eh, ee muslimka ahaa ruuxa muslimka oo lagu magacaabo cabd adinaari wadirhami waalkhamiis inuu addoon u yahay shilinka dirhamka dinaarka iyo maryaha yacni gogol iyo dhar iyo gaadi iyo guryo la dego adniye uun inuu addoon u yahay in ruuxii isagoo muslim haddana lagu tilmaamo asigoo ruuxii muslima la dhihi karaa war addunya ku adduunyaa ku addoonsatay baa la dhihi macana waxaa laga wadaa islaamkii baad ka baxday meehee taladaadii adduunyaad isugu uruurisay diin alle iyo daacadiisiina waxaad ka hormarisay adduunye iyo raadinteeda ruuxi intaa hadduu sameeyaba cabdudinaar iyo cabdidirham iyo cabdudolar isagana waa taallaha haddii waagi hore dirham iyo diinaar la dhihi jira hadda waa cabdudulaar cabdudulaari wadahab wey marka sidaas wey marka saa laleeyahay macnaheedu wuu gaaloobay lagama wadee yani waxa weeye hawshiisa halisa araabicatu alraabicatu masalo afraadi waxa weye tafsiiru daalika arrinkaasoo la fasiro seebuu adduunkan ugu noqday addoon ugu noqday oo la fasiro iyadana wuxuu addoon ugu noqday biannahu in uctiya haddii la siiyo radiya uu qanci wain lam yucta haddaan la siininna sakita uu cadon haddaad doonayso inaad furto xoogaa xoolaa asi haddaad doonayso inuu kaa xidhmana waxoogaa u diid furihiisa dhan iyo qufulkiisu waa uun adduunye macna bal adugu tilmaantaa qaadoo inasaar inaga inagu miisaan alla maxay ina haysataa alkhaamisatu midda shanaadi waxa weye qowluhu nabiga odhaahdiisa uu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh tacisa waad intakasa tacisa ha halaagsamo oo inkaanka ku dhacdo wantukisa hala dabagediye kaas yani waxba yuusan helin asaadisatu masalada lixaad waxa weye qowluhu odhahdu nabigu sal ly slam waidaa shiika falan taqash ama falan tuqish waidaa shiika haddii la mudana falan tuqisha lagama saaro wixii muday yani musiibada ku dhacday kama kacawa asaabicatu masalada toddobaad waxa weye assanaau ammaanid cala almujaahidi ruuxa mujaahidkaa la ammaano mujaahidkii almawsuufi ee ku tilmaana bitilka sifaati tilmaamaha lasoo tilmaamay mujaahidka ilaahay diintiisa difaacaya ama daacigae u taagan diinta macnaha waxa wey sheegitaankeeda kaasna macnaha isagana la ammaano saas wey macnaha ishkaal inaan ka jawaabno muhimaa jiro waxaa jira dadka camalka markay samaynayaan camalkiiba camal aakhara ah oo ilaahay dartii loola qastayo haddana dana adduunya haddii lagu wato ka war mujaahidkii jihaadayey ilaahay dartii buu jihaadaya haddana qalbigiisa kama madhnaa wax la yidhaahdo haniimo haniimo meesha inuu kasoo helana kama madhnaa camalkiisii ma baaba-aya mise ma baaba ayo haddii uu niyada ah haniimo soo hel ay xoog badan tahay camalkiisi waa baaba-aya haddiise laakiin haniimo soo hel ay taabic tahay oo niyada weyn ay tahay ilaahay jidkiisii ku jihaad tan yartaa marka dhib weyn geysan mayso niyadaa iska taabica dhib weyn geysan mayso saa daraaddeed bu ilahi subxaana wa tacaala markuu jihaadka ka hadlayey muminiinta wuxuu ku yidhi wamagaalima kaiiratan ta'khuduunaha soomaahi yani waa loo sheegay waxyaalihii lagulu tirtirsiyey bay ka mid tahay magaanim aada qaadanaysaanna waxyaalaha ilaha idinsiin doonay ka mid tahay marka qalbiga in la geliyo waa suurtagal laakiin waa inaysan noqonin shayga weyn ee qalbiga ku jira ujeedada ruuxa dhaqaajinaysa waa inay tahay ilahay ka amar qaado subxana wa tacala waxaa ka mid a ah matala xajkii oo kale ruux xaj buu socdaa ama cumru u socdaa soo camal aakhara ma camalkii aakharu wuxuu doonaya haddana meesha markuu tago xoogaa badeeca inu iska soo qaato xoogaana waa u dheerta waa ugu lifaaqanta macnaha ganacsi waa ugu lifaaqan ayib camalkiisii xajkii ma jira miya maya waa jira waa jiraa haddii uu raajix ay tahay niyadiisa ku xoog badan tahay oo labada niyo midda xooga badan ay tahay ka cibaadada u xoog badan yahy kan kalena uu iska raacsan yahy maadaama meesha aad tegaysa dee ganacsigagana ka soo danayso ilahi subxana watacala waxau laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum xajka wey inaad macnaha soo ganacsataan oo wax kasoo soo dhib ma leh haddaawad xajkii aadeen macnaha waa banaan tahay wey wahaakada yani dadkan hadda masalan ducaada oo kaleeto a'immada oo kaleeto mu-adiniinta oo kaleeto yani ruuxu haddii uu ujeedadiisa weyn ay tahay waxoogaaga raatibkee la siinayo ilaasho oo hadduu helana hawshii islaamka u wadi hadduu waayana hawsha islaamka uu ka tegayo taasi waa camal aakaro oo adduunya lagu raadinayo saasay culimadu qeexayaan haddiise laakiin ay kaalmo uun ka tahay oo hadduu heliyo hadduu waayaba camalkan uu wadahayo waajib diiniya uu arkayo xil uu gudanhayo uu arkayo waxoogaagan kaalmahana kaalmo uu keliya uu arkayo ee aynan dhaqaajinaynin oo riixaynin ama ayna joojinaynin waxa weeyaan macnaha dhib male saasay culimadu leeyihin man ficlanna saas waay waxaa ka mid a ah macnaha waxa wey waxbarashada waxyaalaha hadda jaamacaadkan la galiyo madaaristan la galaa ka mid madaaristii iyo jaamacaadkaad gelaysa haddaad shahaado ku hel tahay ujeedadaas shahaadada markaa kadibna shaqo ku raadsi shaqo ku raadsi camalka aada samaynaysana uu diin yahay eed baranaysahay waa camal aakharo oo lagu raadiyo adduunya lagu raadiyo wabitaali wuxuu soo gelayaa yani baabkii sheekhu inoo caqiday oo shirkiyaadkaabay soo gelaysaa waa halis waay halis waay oo u badan yihin dadku hadda macna bal niyadaasi cid saxdaba iska yir macna haddiise laakiin ay tahay war waxani waa waraaq la sameeyey oo adduunkii hadda lagu xirxiday waxbarashadii heli maysid haddaadan nidaamkaa marin haddaad waxbarashadii kasoo baxdana ummaddan inaad anfacdood wax u tarto waraaqdana kaaga xidhanta waraaqdii wasiilo weeyaan waxaad ku gaadhaysa hadaf diini aad ku gaadhaysa sidaa hadday niyadu tahayna waa saxda dhib ma laha macna yacni waxa weeyaan marka wixii saasay u kala saaran tahayo waxaana miisaanku uu yahay adduunye weeyaan iyo aakhiro wey waxaa lagu kala saaraya shayga ku riixaya shayga ku riixaya oo haddaad heshana hadda waxaa aada u fara badan dad ducaad oo wax qaataa badan aada bay u badan yihin dadkaa ducaadee magaca dacwa wax ku qaataay in badan oo ka mid a ah, ayagoo dacwada wax ku qaadanahayo oo dad muxsiniina wax siinayaan oo hay aad wax siinayaan haddana magacii dacwaday wax ku qaadanayeen wax maba gudanayaan maalin qaala allahu iyo qaala rasul ilahi ka cabsada inuu safdadhihin baa laga yaaba magaca dacwona wax ku qaadanay bal masabidkaasi intuu leegaya u waxaa laga yaabaa ka noocaasa haddii waxoogaagaa laga gooyo kaasi marki hore waxa muusa taraynino oo yani waxa wey waxa muusa qabanayn kii laakiin wax tarahayey ee madrasada wax ka dhigahayey ee masaajka duruusta ka akrinaya dadka wax u sheegay waxoogaagii la siinaya haddii laga goosto inuu suuqa galo dib dambeba u arkimaysid macnaha isagoo qaala allahu iyo warilaha laga cabsado toon oo kaasi muxuu marka doonaya ma adduunye doon baa mise aakharuu doonaya waa iska caddaa marka yani shaygu hadduuba isagu ku dhaqaajin karo ku joojin karayo isagaad rabtaa wey macana waxaan kale oo dhan waa cadjiidasho wey macana wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sali allahuma wsalam calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله الباب يهي من أطاع العلماء من في علماء كأذاعه waalumaraaa iyo madaxda fii taxriimi maa shay xaaraameyntii shaygaasoo axala allahu ilaahay u xalaaleeyey wixii ilaahay xalaaleeyey xaaraameyntiisa ninkii culimada ku raaca ama madaxda ku raaca aw amase taxliili maa shay xalaaleyntii ruuxii ku raaca shaygaasoo xarama allahu ilaahay u xaaraamayey ciddii sidaa yeeshaay faqad ittakhadahum culimadan ama madaxdaas wuxuu ka dhigtay arbaaban rabbiyaal buu ka dhigtay min duuni illahi alla sokadi yani rabbiyo iyo ilaahyo alla uu ka marsaday ayuu ka dhigtay macnaha baabkan wuxuu kaga hadlaya sheekhu saa uu u baabeeyba culimada oo laga wado culimada sharciga taqaana ama diinta taqaana iyo umarada oo macnaheeda ay tahay dadka madaxda ah labadaa qolo ruuxii ku adeeca oo ku raaca sharciga ilaahay ay bedeleen wax ilaahay xalaaleeyey ay xaraameeyeen ama wax ilaahay subxaana watacaala uu xaraameeyey ay xalaaleeyeen ruuxii sidaa yeelaayay rabbi buu ka dhigtay culimada uu saa ku raacay ama madaxda uu saa ku raacay buu rabbi ilaahay ka sokeeya yuu ka dhigtay arrintaa iyo wixii kusoo aroortay ayaa uu meesha kaga hadlaya macnaha waxa weeye yani arrinta ah, xalaaleynta iyo xaarameynta waa xaq ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala siduu sujuudda iyo cibaadada isagu u leeyahay buu taana u leeyahay addoommadiisaoo lala wadaajiyo qaar ka mida la yidhaahdo xaq bay u leeyihiin inay wax xalaaleeyaanoo wax xaaraameeyaan macnaheedu waxa weye waa isag alla oo la garabaya addoomadiisa qaar ka mid ah, oo xuquuqdiisii la siiyey ayay marka noqonaysa wa hada huwa shirku gaalnimana waaba intaaba gaalnimo inta ka weyn ma ay jirto labadan qole marka culimada iyo madaxda si gooniya waxaa loogu soo qabtay yaani talada bulshada iyaga ka go-da oo hadday iyagu hagaagaan inta badan bulshadu way hagaajaan hadday iyagu xumaadaan ama mid a ah xumaadana bulshadu waa xumaataa macnaha waa labada qole ilaahi subxaana tacaala uu ku sheegay wa atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lmri minkum ulilamrigaas waa culimada iyo madaxda la yihahdaa maana saas man ataaca ruuxii yeelaa oo ateeca oo ku raaca alculamaa culimada walumaraa iyo madax fii taxriimi maa shay ay xaraameeyeen shaygaasoo axala allahu alla uu xalaaleeyey aw amase taxliili maa shay ay xalaaleeyeen shay xalaaleyntii shaygaasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraameeyey ninkii ku raaca faqad ittakhadahum wuxuu ka dhigtay arbaaban rabbiyaal buu ka dhigtay min duuni illahi alla sokadii yani shaygood ilaah ka dhigatood rabbi ka dhigatoo ilaahay sokadi aada caabudaan macnaheedu maaha keliya inaad u sujuuddo wey sujuud aada u sujuudday keliyata uun rabbi kagamaada dhigan laakiin waxyaalo fara badan oo rabbi uu sidii rabbi oo kaleeto uu kuu noqon oo tawxiidkii aad kaga bixi islaamnimada lagaga bixi baa jira waxaa ka mid a sharciga ka qaadashadiisa iyo dhaacadaasaa ka mid a wa qaala ibn cabaas wuxuu yihi yuushaku yuushiku waxay u dhowdahay oy sigaysaa an tanzila inay soo degto calaykum dushiina xijaaratun dhagaxyaan min asamaai xagga sare inay dhagaxyaan idinkaga yimaadaan oo maxaa dhacay aquulu waxaan idin leeyahay buu qaala rasuululah sal alay slam rasuul allah saa yidhi wa idinkuna waxaad leedihiin qaala abubakrin wa cumara abubakr iyo cumar baa saas radi allahu canhu waxa uu odhan jiray oo uu qabay tamatuca oo nooc noocyada xajka ka mid ah in ay banaan tahay saasuu qabay macna inay ka fadli badan tahay xajka qaybihiisa kale tamattac macnaha waa cumradoo gooni loo cumraysto iyo isla bilahaas yani bilaha xajka oo bishii haddaan soo dhaafnay iyo tan iyo dilxija oo inta la cumraysto haddana isla sanadkaasi la xajiyo waay macna oo cumrada acmaasheedina gooni laga dhigo xajka acmaashiisina gooni laga dhigo isla waktiayyiin oo macnaha isla bila ay yihiin tamataca la yidhahda marka marka cabdullahi bni cabaas wuxuu dhihi jiray tamatuca ka fadli badan qeybaha kale xaj sida ifraadka iyo kiraanka labadaba wuxuu u deliishan jiray marka nabiga salawatulli wasalaamu aleyh axaadiistiisii oo ay ka mid tahay nebigu xadiiskii u dhihi jiray low istaqbaltu min amri ma stadbartu yani haddii aan wixii horay ii dhaafay uu hadda ii dambeyn lahaa oo maalmihii iga tegay ay ii soo socon lahaayeen walowlaa ana maciya alhadyu la axlaltu yani haddaanan mustaqbalka yani maalmihii tegi iyo acmaashii aan tegi hadday hadda ii dambeyn lahayd hadyina aanan wadi lahayn waan xalaaloob xalaaloobi lahaa nabigu sal l sl yani intaan cumraysto yaan xalaaloobi lahaa markaa kadibna maalinta sideed baan xajka aadi laha macnaa oo tamasoc baan samayn lahaa tamasoc baan samayn lahaa marka adiladaasuu daliishay jiray cabdullahi bni cabaas markii uu adiladaas sheego yay dadku waxay ku caarigi jireen oo dhihi jireen cumar baa saa yidhi oo abubakar baa sidaas yidhi markaasuu hadalkan yii war aniguna waxaan idin leeyahay nebi maxamed baa saa yidhi salawatulli wasalaamu caleyh idinkuna waxaad leedihin abubakar baa saa yidhi iyo cumar baa saa yidhi ma nebi alle sal alay wasalam iyo cumar iyo abubakar baad hadalkiisa yani waxa weyaan isku meel dhigaysaan ay isku mansilo idinla joogaan waxaan ka cabsan buuri ciqaab ilaahay inay samada idinkaga timaadoo dhagaxyaan laydinku garaaca macna saas wey <clears throat> macnaha waxa weeye cumar abubakar iyo cumar mushariciin ma ah wax ma jideeyaan waxna ma xalaaleeyaan waxna ma xaraameeyaan laakiin musharica ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa soo gudbiyeyna soo gaadhsiiye waa nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh saas daraaddeed isagaa macsuum ah cid alla cidda kasoo hadhoo dhanna macsuum ma ah yukhti wa yusiib waana gafaya wax saxana waa odhanaya wax qaladana waa kasoo fulaya wax alla cid walba oo nebi maxamed ku socday salawatulli waslamu caleyh marka cabdullahi bni cabaas labada nin ee uu saa ku leeyay ma diidana hadalkooda iyo ficilkooda iyo dhaqankooda iyo ma diidana oo waa labadii nin ee nebigu sal ly slam ummadaba uu kula dardaarmay in la raaco iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumara buu nabigu sal ly wasalam yani labada nin ee iga dambeeya ee abubakar iyo cumara ku dayda saasuu nabigu uri sal lay wasalam xadiis kale wuxuu nabigu ku yihi in yutiicuu abaabakrin wa cumara yarshudu hadday abubakar iyo cumar ay dadku yeelaan ay adeecaan way hanuuni marka nimankaasi waa nimankii labadii nin ee ummadaba ugu fadli badnaa wey taqriiban laakiin hadalkoodu wuxuu noqonayaa yani waxa weyaan uu meesha ka baxaya markii nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyhi uu hadal kasoo soo arooro macna markii la yidhahdo nebi maxamed baa saas yidhi abubakar baa saa yidhi cumar baa saa yidhi war mana meesha ma taalla macna taa way mida la diidan oo in qowlkooda iyo iyagu wixii ay yani fatwoodeen in hadalka nebiga iyo ficilkiisii iyo sharcigii lagaga hortago taa wey mida cabdullahi bn cabaas marka diidan yahay waxay sigaysaa ku dhowdahay an tanzila inay soo degto calaykum dushiina xijaaratun dhagaxyaan min asamaai kor inay idinkaga soo degaan dhagaxyaan laydinku ciqaabayo aquul maxaa yeelay aquulu waxaan leeyahay qaala rasuululahi sal ly slam anigu markaan wax idiin sheegayo rasuulkaas sidaa yidhi baan idin leeyahay oo sharciga ciddii loo soo dhigo nebi maxmed baan wax idinka sheegaya idinka soo teginaya wa taquuluuna idinkuna waxaad leedihin oo igu caaridaysaan qaala abuu bakrin wa cumara abubakar iyo cumar baa saas yidhi hadda abubakar iyo cumarba ma nabiga salawatullah waslamu aleyh xadiiskiisa kaga hortegeysaa mase ka hortegi karaan ficilkoodii iyo fatwadoodii iyo dhaqankooda ma ka hortegi karaan maya wey macnaha saasuu macnaha leey wa qaala alimaamu axmed imaam axmed baa wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay buu ihi liqowmin dad oo carafuu gartay alisnaada sanadka bartay wa sixatahu sanadka saxiixnimadiisa bartay wayadhabuuna islamarkaa haddana aadaya ilaa ra'yi sufyaan sufyaan ra'yigiisa aadaya wallaahu allana tacaala korhaye yaquulu wuxuu leeyahay falyaxdar ha ka digtoonaadeen oo ha iska jireen aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi amarkiisa khilaafaya nabiga amarkiisa qolada garab maraya ha ka digtoonaadeen an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacdo aw yusiibahum ama inuu ku dhaco cadaabun cadaab inuu ku dhaco cadaabkaasoo aliimun xanuujiya maamaxan hadalkiis baa weli socda atadri ma ogtahay buuhi mal fitnatu fitnadaasi ku dhacaysa ruuxii nebiga sal alay wasalam jidkiisa garab mara fitnada ku dhacaysa ha iska jiro leyi oo ha ka cabsado ma taqaanaa waxay tahay alfitnatu fitnadaasi ashirku waay waa gaalnimo lacallow maxaa yeelay lacallow waxaa laga yaabaa idaa radda haddii uu diido bacda qowlihi nebiga hadalkiisa qaar ka mida ah hadduu diido waxaa laga yaabaa an yaqaca inuu dhaco fii qalbii qalbigiisa shay-un xun inuu ku dhaco oo min azayqi leexasha fayahliku marka uu halaagsamo man waxa weeye imaam axmed ayaa wuxuu arkay qolo yani uun bulshada ka mid ah oo culimo oo asaaniidda axaadiista yaqaana sanadku macnaa waa si taxdiidku ku yimaado iyo ragga wariya sanadkii way garanayaan xadiidka saxiixa ah ee nebiga ka sugan iyo midkan ka sugnayna waa kala yaqaanaa ayagoo saa u garanaya ayay haddana axaadiistii intay dhinac iska dhigaan baa waxay aadayaan sufyaan ra'yigiisay qaadanayaan sufyaan rayigiis sufyaan waxa waaye sufyaan ibnu saciidin athawri sufyaan athawri waaye nin imaam oo aada u qiimo badan buu ahaa oo mujtahid ah ragga madaahib kale buu ka mid ahaa ragga madaahib kale ayuu kamid ahaa laakiin waxaa la yidhahdaa waa madaahibta indiraastay isaga iyo leyt ibni sacad iyo awsaaci iyo yani asxaabu madaahib ba rag mujtahidiinay ahaayeen madaahibtoodii marka rag dad atbaac ahoo kasoo xambaaray oo kadibna soo gudbiyey oo ma jirin bal waxaa la yidhaahdaa qaarkood waxay ka cilmi badnaayeen afarta imaam way ka cilmi badnaayeen waa kii uu odhan jira shaaficina waan malanaya yani lays ibnu sacad afqah min malik min imaam malik malik macnaa waxa weye lays ibnu sacad baa ka faqihisan masri buu ahaa oo nin meeshaas macnaa wax weyaan maaragtay dadka wax ku ahaan jira marka sufyaan athawri oo nin mujtahida ah, dadka cilmiga laga qaata ka mid ah ayuu imaam axmed leeyahay ma xadiidkii markaad garateen iyo saxadiisii iyo bacdigiisii kala barateen yaa intaad ka tagtaan baa sufyaan baa zaayidi baadyaad ku bedelanaysaan miya iyadoo ilaahayna uu yihi subxaana watacaala ha iska jireen oo ha ka cabsadeen dadka amarka nabiga khilaafaya salawatullhi wasalaamu calayh inay fitna ku dhacdo ama ay ku dhacday asiibto cadaab uu asiibo cadaabkaas la xanuujiyo markaasuu haddana sii fasira fitnadan ku dhacay ruuxii sunada nabiga sal ly slam garab mara oo khilaafaaya fitnada ku dhacaysa ma taqaanaa buu fitnadaasi wuxuu yihi waa shirki waay diintu ka bixi waay see buu diinta uga bixi wuxuu uga baxaya markii uu diido hadalka nebiga qaar ka mida ah, salawatullahi wasalaamu caleyh oo inta la yidhaahdo nabigaasaa yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh uu yidhahdo sheekh hebelna saasuu yidhi oo sheekh hebel hadalkiisa uu ka doorto qalbigiisa in ay gasho ay u badan tahay leexasho oo qalbigu iisho qalbigu hadduu iishana macaasi iyo shahawaad iyo shirkiyaad iyo inxiraaf baa ku dhacay halkaa hadduu marana wuu halaagsan gu yani ilaahay ciqaabbuu uga dhigi ruux sunada nabiga sal ly slam garab mara oo qowlu fulaan iyo qowlu callaan hebel baa saa yidhi iyo sheekh baa laga soo raray iyo kitaab hebel bay ku taallaa iyo halkaa mara ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku ciqaabaya in qalbigiisa la leexiyo xaqa laga leexiyo man saas wey culimada marka iyo culimadii diinta macnaha usoo adeegtay laga soo bilaabo nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi saxaabadiisii waaweynaa iyo ragga culimada ahaa ilaa yowmina haada laga gaadho rag baa diinta u shaqaynayey oo u adeegayey oo waqtigoodii iyo xilligoodii iyo ku bixiyey oo kala dhigdhigay oo faahfaahiyey oo ku bixiyey maaratay wax alle waxay dadaal heli kare o dhan ku bixiyey raggaa marka dadaalkooduma waxaa laga wadaa iyo wixii midha ay soo saareen yani waxa weeye badda ha lagu daadiyo saasaa laga wada yani makaatibta islaamiga haddaad gasho yani mawsuucaad waaweyn oo fiqi ah aada u waaweyn oo intaasoo macnaa waxa mujalad ka kooban waxaasoo dhan ma hala daadiya saa maa culimada la tacaamulkoodu waa dadku waa saddex qaybood dadka culimada la tacaamulaya saddex qaybood saddex qaab un bay ula tacaamulaan qolo culimadu meesheediibay intay dhaafiyeen yaa waxay ka dhigeen waxay gaadhsiiyeen mansiladii iyo martabadii uu nebi lahaa nebi martabadiisii ayay gaadhsiiyeen waa qolyaha qaba nin culimo ah hadal uu yidhi ama culimadii hore waaweyneed ha noqdo ama kuwa hadda joogaba ha noqdeen nin culimo ah hadal uu yidhi daliil ka dhiganayo isaga wax alla wixii kasoo fulana garbatadsanhayo oo taqliidsanayo iskaga xidhan qolyahaasi waxay ka dhigeen sheekhii iyo ninkii caalimka ahaa bimansilati yani bimansilati rasuul oo kale ka dhigeen nebi oo kale ka dhigeen macnaa macsuum ah waxaa u badan dadka madaahibta ku xidhan madaahibta afarta dadka ku xidhan ee inta badan taqliidiyey yaa u badan oo waxay ku odhanayaan masala markaad tirahdo war nebi maxamed baa saa yidhi salawatullhi wasalaamu caleyh oo axaadiistay ku asaxday xukumku inuu saas yahay yaa waxaa lagu odhanayaa masalan minhaajkay ku taallaa ama waxaa lagu odhanayaa cumdaha qoray wase cumduha qoray cumdaha yaa qoray ma nebi maxamed baa qoray salawatullahi wasalaamu caleyh minhaajkaas ma nebi maxamed baa qoray soo nin culimada ka mid oo ijtihaaday oo dadaalay fiqii ururiyey ma ah oo khaldami karo saxmina kara haddii uu khaldami karo saxmi karo waxaa saxnimadiisii khaladnimadiisu ku xidhan tahay oo lagu qaadanayo ama lagu diidi daliilka uu cuskan yahay hadduu aayad ama xadiis cuskan yahay ama xujo ama qiyaas oo ka xoog badan yahay wixii isaga khilaafsan isagaa la qaada haddii laga xoog badan yahay daliil ka xoog badan la helana waa laga fegi laakiin haddii aad tidhaahdo ilaa wa ilaaba wixii minaaj ku yaalla maba khaldamaba madhabu shaafici umbaan anigu weligeyba haysanaya weligii xaggii xagga u dhaafi maayo saa haddaad tidhaahdaan macnaha waxa w imaamu shaafici iyo culimadii kalaad waxaad ka dhigtay gaadhkiisa meeshii rasuul lahaan jiray nebigaan hadalkiisa la dabamarin waxaan xaq ahayn muy wax kalena ayna ka soo fulin laakiin inintiisa kasoo hadhan macnaa waxa wey waana khaldaman waana saxmaan macna bal qoladaas wey qolo kalaad jirto oo a'imadii ah iyo culimadii dadaalkoodii hal bacaal lagu lisa ka dhigay oo odhanaya naxnu rijaal wahum rijaal annaguna rag baanu nahay iyaguna rag bay ahaayeen oo macnaha aan turaabkii cilmiga ahayd iyo dadaalkii iyo kutubihii fiqhiga ay culimadu midhahay soo saartay iyo aan ka faa-iideysanay macnaha qoladaana waxaa ku jirta waxoogaaya iyagana qab baa ku jira isla weynan culimada darajadooda iyo mansiladay lahaayeenna waa ka horumarinaya khayrku labadaasu udhexeeya marka khayrku labadaasu udhexeeyayo waxa weeyaan culimadu wixii kasoo arooray ha laga faa waxaa lalooga looga faa'iideysanayaa inay khaldami karaan saxmina karaan qowlkoodana waxaa lagu qaadan ama lagu diidi kolba daliilku wato saas man hadduu daliil xoog badan watana waa la qaadan hadduu daliilkiisu daciif yahayna waa laga tegi jidkaa wey sidka saxda iyadoo culimada la ixtiraamayo macna maxaa yeelay nin culimaa oo cilmigoo dhan koobay maba jiran nin culimaa oo cilmigoo dhan koobay ma jira nin oo culimadii ka mid ah cilmiga qeyb ka mida ah unbuu yaqaana imaamu maalik shaafici abu xaniifa imaamu axmed thawri awsaaci lay kulligood saxaabadii nabiga salawatulli wasalaamu caleyh kuwan iska badaaye nin cilmiga uruuriye ma jira nin walba waxunbuu ka yaqaana waxna waa ka maqnaayeen wixii ka maqnaa marka nin kaloo culimada ka mid ah sheegay madhabu shaafici haddaynu maalan soo qaadano soomaalida haysato masaa-il badan baa lagaga xoog badan yaho madaahibta kale kaga xoog badan yahy daliil ahaan marka la yidhaha masaa-il badanna isagaa ku xoog badan masaail waxaa ku xoog badan xanafiga masaail maalikigaa ku xoog badan masaail waxaa ku xoog badan xambaliga waxaa loo baaya marka adigu kolba meeshii xoog badan in aada marto daliilkaad raacda la rabo laakiin aadan odhanayn ilaa wa ilaaba yani waxa weye minhaaj ma khaldamo saa inaadan odhan waa khalad wey macna sila khalado culimadu sidoodamana yani waxay ku hadlaan kolba cilmigooda intuu dhan yahay macna ninka waxaa laga yaabaa uu ijtihaadaya ninka caalimka ah u ijtihaadaya masle markay ku timaado intii dadaalkiisa iyo garashadiisu ay gaadho ku jawaabaya waxaa laga yaabaa xadiidkaas mas'alada uu nabigu kaga hadlay salawatullhi wasalamu caleyh inuusan sheekan sooba gaadhin khaasatan waagii hore axaadiistu firsanaayeen ee la uruurinin waxaa laga yaabaa xadiidku inuu soo gaadhay laakiin agtiisa uusan ka asixin waxaa suurtagal ah xadiidku inuu agtiisa ka sugnaaday laakiin nas kale oo ka hor imaanhayo yuu hayaa naskaa kaluu maray marka waxaa laga yaabaa nas kale oo khasisaya ama taqyidinaya inuu hayo asbaab badan baa jirta oo ragga culimada macnaha waxa weeyaan yani ay ama khilaafka iyagu iskhilaafsan yihiin keenay ama nusuusta si garab marsan inay fatwoodaan jawaabaan keentay ayagu marka waa macduurin wa ayagu waa mujtahidiin ninku hadduu ijtihaadana siduu nabigu sheegay sal alay wasalam haddii uu khaldamana hal ajiri buu leeyahay oo hoja wuu dadaalay haddii uu sax noqdo oo mas'aladii ku habsamo uu helana laba adiri buu leeyahu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh ayagu marka sidaas wey innagana waxay naga mud yihiin macnaa wax weyaan u mahadnaqdo ilaahay u barina subxaana watacaala tacaala inuu yani waxa weyaan u dembi dhaafo wixii khayra la yimaadeenna inuu ka abaalmariyo laakiin khaladkoodii wixii aan ogaano inay ku khaldameen in aan ku dabagalnayn taasi waxa masalo khalada inaan ku dabagalno masalo khaladaan ruuxu marka hadduu awood iyo tabar uleeyahay inuu aqwaasha ahlulcilmiga isu miisaamo oo uu adiladooda fiiriyo oo markaa kadibna adiladu dhankii xoog badan inuu maro oo dadkana u fatooda hadduu awoodi karo mustawaha gaadhsiiya iyo heerkaas saasaa la doonayaa inuu yahay hadduusan samayn karaynin culimada markaa la joogta ruuxa uu diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku kalsan yahay iyo cilmigiisa